bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala اllah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuuli lilxaafid ibni kaiir raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi ibnu kaiir faslun waxaan ka soo baxnay hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhisiddii uu dhisay masaajidka waxyaabihii kale nebigu uu madiine ka qabtay ayuu noo tilmaamayaa hadda waxa uu yidhi faslun wawaadaca rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebiga uu la heshiiyey man bilmadiinati dadkii madiine ku sugnaa oo min alyahuudi yahuud ah wa kataba bidaalika wuxuuna arrinkaa heshiiskaa oo ugu qoray kitaaban kitaab warqad wa aslama waxaa islaamay xafruhum caalimkoodii cabdullaahi ibnu salaam ahaa radia allaahu canhu wa kafara caamatuhum badankoodna way gaaloobeen oo nebiga waa diideen yahuud wa kaanuu waxay ahaayeen yahuuddii nebigu uu madiine kula kulmay alaaa qabaa'ila saddex qabiil banuu qaynuqaacin hum saddexda qabiil banuu qaynuqaac wa banu nadiir wa banuu qurayda saddexdaas qolobay ahaayeen rasuulkii markuu masaajidkii dhisay oo gudihiisiina laga agaaraha masaajidka laga dhisay wuxuu galay dadkii madiino deganaa laba qolo ayay ahaayeen yahuud iyo labadan qole aws iyo khasraj ee hadda ansaar noqotay markaas ayay ahaayeen labada qolena madiine marka la yidhaahdo waxaa soo horreeyey qoladan yahuudda ah saddexdan qole yahuuddaa kusoo horreeyeen meesha oo iyaga markii bukhtanasar eh, wakhtigiisii ninkii bukhtanasar la dhihi jiray meliku xaraan eh, dhulkan ciraaq baabil iyo meelahaas ninkii boqorka ka ahaa waa tii yahuudda lagu salladay markay diinta ka markay yacnii diin diintoodii ay ka tageen diintii la amray ay ka tageen oo ay masaajidkii halleeyeen oo diin xumo la yimaadeen cadow baa ilaahay ku salladay cadowgaasna wuxuu ahaa bukhtanasar guryahoodiibuu ugu galay masaajidkiibuu ku laayey waana biliiliqaystay masjidul oo markaa yahuuddu ay haysay cadaab aad u daranna waa dhadhansiiyey way qaxeen marka qaybtii marka madiine u soo qaxday saddexdaa qolay ahaayeen banuu qayluqaac wa banu nadiir wa banu qurayda saddexdaas qolo ayay ahaayeen gadaal waxaa ka daba yimid marka eh, awsiy khasraj oo iyagu qolooyinkii madiina yacni iyaguna madiine waxay ku soo degeen nooc iyadana qax oo kale ah oo markii qoladan ay halaagsameen nimankii eh, markii uu dhacay saylal carin daadkii aadka halaag u watay eh, qoladii reer saba ku dhacay ila ayagu qaxdaaniyiinay ahaayeen awsiy khasraj halaagii marka meeshaas ka dhacay ma'rib iyo dhulkaas yeman ayay kala yaaceen oo ilaahay waa ka dhahayo faqaaluu rabbanaa baacid bayna asfaarina wadalamuu anfusahum fajacalnaahum axaadiida wamazaqnaahum kulla mumazaq dadkii marka dhulka lagu kala faraaruqa uu ku dhacay aws iyo khasraj waxay soo aadeen iyaguna madiina <clears throat> marka waxay bilaabeen inay yahuudda ku daydaan oo ilaa yahuuddu sina way uga ilbaxsanayd oo dad yacni adduunyo iyo ambiye iyo kutub iyo wax soo arkay ahaayeen nimankanuna mushrikiin bay ahaayeen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala iyaga ayuu ka kormariyey markii ay islaamnimada qaateen oo islaamnimadii ay rumeeyeen yahuudna ay islaamnimadii col ku noqotay yahuuddii waa dullowday magaaladii iyo sharaftii dhammaydna waxaa qaateen ansaar oo iyagu markaa carab ahaayeen ayb qolooyinkaa marka yahuuddaas baa marka ay bahwadaad iyo xilfi la wada ahaayeen dayb awsiya khasraj iyaguna waa dagaal aad u xun baa ka socon jiray dhexdooda oo qabla alislaam boqol iyo labaatan sano ka badan bay diriraayeen oy dad badan iska laayeen oo yahuudduna ayla kala socsocotay ayb mujtamacii markaa madiine nebiga oo ugu yimid labadaas qole ayay ahaayeen qole markaa awsiya khasraj oo ansaar noqotay oo nebiga la u hiilisay oo meesha soo dejiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qoladii kale oo nebiga soo dejinin ee yahuudda ahayd habdhaqan ay rabaan marka iyaga rasuulka marka wuxuu kula dhaqmay inuu la heshiiyey maadaama hadda dhankan qurayshna laga soo haysto oo col badani uu ku furan yahay kuwaani nebiga waa la heshiiyey ayb waxaa laga qaadanayaa marka gaaladii marka qaarkood in lala dagaali karo kuwo kalena heshiis lala geli karo ayb limaslaxati alislaam wa ahlihi islaamka maslaxadiisa iyo ehelkiisa iyadoo la fiiriyo maxaa yeeley haddii yahuudna nebigu uu la dagaalo qurayshna ay meel dagaal kala wado meeluu ku harsaday iyo meeluu ku hoyado ma helaayo meeluu ku hoyado ayb siirada rasuulka marka ama siyaasa sharciya waxay keentay in qoladan isagoo og rasuulku inay gaalo cadowa ay yihiin inuu heshiis la dhigto kuwaas quraysh oo iyagu markaas uu isleeyahay yacnii xagga xamaasada iyo dagaalka iyo aad bay uga badan yihiinna oo xarag waxbay jamcin karaanna nebigu markaa sidii uu kula xarbin lahaa marka inuu falankeed qabtay ayb waxyaabihii markaa lagu heshiiyey ibnu kaiir albidaaya oo nihaaya ku sheegaya waxyaabihii uu kula heshiiyey waxaa ka mid ahaa magaalada dhexdeeda inaynan dagaal iyo yacni xumaan aynan kula dhaqmin mujtamacaas muslimka ah hadday noqdaan muhaajiriin ha noqdaan ama ansaar ha noqdaan marka nebigu wuxuu la galay hal heshiis muslimiintoo dhan nebiga gadaashiisay ahaayeen marka yahuuddi iyo muslimiintii baa waxa heshiinaya markaoo heshiisku dhex maraayo ee ansaarna gooni ulama aynan heshiinin muhaajiriinna gooni ma ahayn dadkan marka muslimiinta noqday ee magaalada joogay la degan iyo muhaajiriin waxay rabaan ha ahaadaane iyo ninkii iyaga u yimaado oo muslima inaynan ku xadgudbin iyagana in diintooda ay haystaan loo dhaafo oo xornimo ay waxooda ku caabutaan aana lala dagaalamin ayb tan kale waxay tahay haddii cadow bannaanka ah oo magaalada wax u dhibi kara hadduu kusoo duulana in meel looga soo wada jeesto oo yacnii quraysh iyo wixii lamida oo maka ka soo tagtay madiino soo ah maadaama yahuud maslaxo ay ku haysato magaaladaas inay wax ka difaacdo cadowga khaarijigee kore ee bannaankaa inay marka laysla difaaco waxaa kaloo ka mid ahaa wixii markaa magaaladan lagu yeesho ama dad yacni diyo iyo wax lamid a ha noqdaane in la isla bixiyo ayb oo ay markaa mushaaraka ay dhex marto arrimahaas ayb qolo walbaana marka diinteeda iyo dacwadeeda ay wadato taasay marka ku heshiiyeen ibnu kahiirna heshiiskaas albidaaya nihaaya ku dhigay halkan si kore unba u sheegay wa kataba bidalika kitaaban markaas cuhuudda gaalada iyo lala galana suurat lanfaal iyo yaa aada uga hadashay ayb sunnada nebigana wax badan ayaa laga bartay iyadana oo baabkaas ku saabsan waxaa aada ugu dadaalo alxaafid ibnu lqayim kitaabkiisa zaad ulmacaadka ila heshiis walboo nebigu ou galayba masaa'il fiqi ah iyobaa laga kororsanayay ayb wa kataba bidaalika buu ugu qoray wa aslama xabruhum isla markii nebigu madiine soo galay caalimkoodii baa islaamay cabdullahi ibnu salaam ahaa radia allaahu canhu cabdullahi ibnu salaam abuu yuusuf isagu nin aad ay uga dambeeyaan buu ahaa ou islaamay weliba waxa uu yidhi markuu islaamaya sida bukhaariga uu warinayo yaa rasuula allah ina alyahuuda qowmu buhtin rasuulka ilaahayo yahuud waa dad hanfaryo badan oo masabid iyo xumaan iyo xaasidnimo badan ee waxa uu yidhi u yeer dacwadii diintii u bandhig markay diidaanna waxaad ku tiraahdaa bal ka warrama cabdullaahi ibnu salaam hadduu soo islaamay muxuu yahay cabdullaahi ibnu salaam hadduu soo islaamay ka warrama su-aalahaas weydii sidiiba ayuu yeelay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam yahuudiiba wuxuu ku yidhi kayfa fiikum cabdullaahi ibnu salaam dhexdiinna sow ku yahay markaasay yidhaahdeen caalimunaa wa ibnu caalimina wa khayrunaa wa ibnu khayrina waa ninka caalimkeennii caalimkeennii ou dhalay waa kii noogu khayr badnaa kii noogu khayr badnaa ou dhalay ka warrama buu yidhi hadduu islaamo isaguna markaa ma arkaano meel buu laab buu ku jiraa markaasay waxay yidhaahdeen ma ka suurtoodo inuu islaamo ninkaa oo adiga ku raaco markaasuu soo baxay shahaadatooyinkiibuu hortooda ku qiray ayb awalba yacni waxaa weyaan shahaadatu an laa ilaha illaa waa aaminsanaayey tii risaaladii nebigu hortooda ku qiray markaasay waxay yidhaahdeen iyagoon meeshiiba ka dhaqaaqin sharunaa wabnu sharinaa ayb waa ka noogu shar badan kii noogu shar badnaana uu dhalay ayb markaa nebigu cabdullahi bnu salaam sidaasuu ku islaamay dee nin markaa aada uu xabri weyn buu ahaayo nebiguna janno uu ugu bishaareeyey diintaas horena wax badan ka yaqaanay tanna sidaas ah marar badanna marka ay yahuudda nebigu uu u yeedho uu rabo inuu xujo ku oogo isaga ayaa meesha joogi jiray kitaabkooda towraad iyo marka wax looga baahdo ayb waatii markii ay laba nin iyo naag yahuudo iska zinaystay nebiga u yimaadeen xadiiskii muslim oo yidhaahdeenna kala xukun iyaga marka waa bedeleen rajmigii iyo waa bedeleen oo diintoodii waa ka bedeleen zinadu markay ku badatay dadkoodii asharaafta ahaa markaas baa nebigu waxa uu yidhi kayfa tajiduuna tawraata kayfa tajiduuna xadda zaani fii kitaabikum zaaniga xadkiisu seed ku aragtaan kitaabkiinna markaasay soo qaadeen keena buu yidhi kitaabka nebigu towraadkii ay haysteen bay soo qaadeen barkin ayuu saaray nebiga markaas baa akhriya uu yidhi xagganna waa ka akhriyeen xaggan kalena waa ka akhriyeen meelna gacantay saareen cabdullaahi ibnu suuriya nin la dhihi jiro ugu cilmi badnaa ayaa gacanta saaray markaasu cabdullahi ibnu salaam waxau yihi rasuulkii ilaahay ou gacanta ka qaad gacantii markuu ka qaadana aayatu rajmi baa ka soo baxday oo ugu taal meesha taa marka waxay kutusaya yahuuddu xataa wixii ay kitaabkooda ka bedeleen iskaba daaye wixii ku qornay xataa inay ka tageen xilligii rasuulka oo kitaabkooda taxriifka ku sameeyeen xataa waxa ku qornaa xataa mayna ku camalfali jirin tabdiid markaas haddana ilaahay u nisbeyn jireen waa marka nebigu labadoodaba uu rajmiyey dabadeedna ilaahay uu ku mahadiyey oo uu yidhi ilaahu arrinkaaga ama amarkaaga ninkii ugu horreeyo nooleeye ayaan ahay ilaahay kugu mahad alla markaa ku mahadiyey wa kafara caamatuhum yahuuddii badankood way gaaloobeen oo kufaaran xasadan min cindi anfusihim iyo falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih cilmibay marka ku dhumeen ayagay ku gaaloobeen wa kaanuu waxay ahaayeen alaaa qabaa'ila saddex qabiil banu qaynuqaac wa banu nadiir wa banu qurayda saddexdooda qolana heshiiskii waa ka baxeen mid walba qadri iyo dhagar iyo khiyaanay sameeyeen waana sida awalba alla uu ka sheegayo walaa tasaalu tadalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliilan minhum buu ilaahay yidhi haddana laakiin qofka in waxa aad ku dilaysid iyo waxa aad kula dagaalamayso inay cad yihiinaa la rabaaye adiga qof xun baad tahay isagoon xumaantii laga arkin haddaad iskaga orodo waa dhibaato walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la iska ilaalinayey maslaxadiisana waa ka watay oo waa la heshiiyey markay heshiiskii ka baxeenna waxay mudan yihiin buu marsiiyey banu qayluqaac ayaa ugu horreysay nebigu waxba kama qaadin maal dadna kama qabanin dadna kama dilin waa iska daayey waxaa cabdullaahi bnu ubay ninkii la dhihi jiray munaafiqa ahaa iyaga markaa qoladaa marka isagu reer khasraj ayuu ahaa ayb ninkaabaa marka wuxuu yidhi nimankan annagay xilfi nala ahaayeen aniga ii daa waa iskaga daayey marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam isagoo balbele iyo dhibaato kale uga yani ka cabsanayo waa u daayey nimankii marka meesha dhanka iyo khaybar xaggeeda iyo yaa la aadiyey ayb kuwa iyagu waa kaas banu nadiir heshiiskii nebiga waa uga baxeen inay dilaan oo fadki ay ku sameeyaan iqhtiyaalaan ayay damceen nebiga waa loo sheegay waa hareereeyey waa isku dhiibeen maalkoodiina waa laga qaaday waana timirtoodiina iyagoo arkaya qaybo badan la gubay awrta waxay idiin qaado nin walba awr rati nuskiis waxa uu qaadi karo nuskeed magaalada kala baxa ayaa la yidhi dhankaas iyo shaam ayayna u qaxeen ayb suurad dhan baa ka soo degto suurat alxashri banu qurayda iyaguna waxay ahaayeen qaswat laxzaab suurat laxzaaba iyagana ka warantay waanzala aladiina daaharuuhum min ahli lkitaabi min sayaasiihim waqadafa fii quluubihim arucba fariiqan taqtuluuna ta'siruuna fariiqa kuwaas marka maalkoodii iyo deegaankoodii iyo kulli waa laga dhaxlay waa laga qaaday waana la laayey ayaga dhan nabigay dhagar ku sameeyeen waa laayay marka rasuulka in allaale intii hub qaadi kartay waa la laayay oo sacd ibnu mucaad baa saa u xukumay inta kalena oo yarnaagaha iyo ilmaha yaryarna waa layska daayey oo daraari ama addoomo oo kale iska ahaadeen shaniga markaa yahuudi meeshaasuu ku dhammaaday marka heshiis baa lala galay mid walbaa waa ka baxday banu qaynuqaac maahane labada kale mid la qixiyey iyo mid maalka laga qaatay iyo mid la laayay maalkiina lagala wareegay iyo banu qaynuqaaco iyaga layska dhaafayo oo nebigu uu manni ku sameeyey manni manna calayhim waa ku gallad sheegtayo waa iska daayay markii dambena khaybar bayba waxay ka noqdeen shaqaale oo meelaha iyo qaswatu khaybar bay ku imaan doontaa insha allahu tacaala wa aakhaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama bayna almuhaajiriina walansaar nebigu wuxuu walaaleeyey muhaajiriinta iyo ansaarta dadkii soo tegey maka ka soo tegey iyo dadkii madiine kusoo dhoweeyey fa kaanuu waxay ahaayeen yatawaarasuuna inay isdhexlayaan bi hada aliqaa'i walaaltinimayntaas u walaaleeyey ayay isku dhexli jireen fi ibtidaa'i alislaami islaamka bilowgiisii hore irhan dhaxal muqadaman laga hormariyey cala alqaraabati qaraabanimada ati marka labadii waa isu walaaleeyey nabiga muhaajiriintii ansaarti nin kastoo muhaajir ah nin ansaari buu ku lamaaniyey walaal uga dhigay laba labadoodaa marka waa isdhexli jireen ayb waa meesha marka ay ka bilaabantay ka aasantay dowladda islaamka ayb <clears throat> labada qolo marka muhaajiriintii ansaartana muhaajiriinta fadli badnayd sababtoo ah muhaajiriintu iyaga sifadan hijradana waa u dheerayd nusrada iyo gargaarkana waa u dheerayd laakiin ansaartu nebigu waa u hiiliyeen un sifadaa nusraday leeyihiin muhaajiriintuna sidoo kale ayaguna waa leeyihiin sifadaas laakiin hijraday dheeryihiin marka walidaalika ilaahay waa ka dhahaya lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim dadkii yani fuqarada ah muhaajiriinta guryahooda laga soo bixiyey yabtaquuna fadlan min rabbihim wa waridwaanan wayansuruuna allaha wa rasuulahu alla iyo rasuulkiisana inay u hiiliyeenna waa naloo sheegay ayb wuu walaaleeyey marka labadaa qolo ansaartuna hadda fadligoodu aad buu u badnaa laakiin qoladan baa fadli badnayd ayb oo nebigu marka aaduu fadligooda u muujiyeyo lowla alhijratu lakuntum ra-an min alansaar ayb raalli ku tihiin dadku inay xoolo geel loo ari qaataan idinkuna aada rasuulka ilaahay qaadataan saasuu ku yidhi waana ka dardaarmay rasuulka nimanka ansaarta ayb waxa uu yidhi marka eh, waa walaaleeyey fakaanuu yatawaarasuuna bihada hada alikhaa bay isku dhaxli jireen fi ibtidaa'i lislaami irfan dhaxal muqadaman laga hormariyey cala alqaraabati ilaa ay soo degtay wa ulul axaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaah aayaddaa markay soo degtay ayaa waxaa la nasakhay dhaxalkii inay isdhaxlaan iyo aayaddii kale suurat ancaam iyadana suurat annisaa ku jirtay wlikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum guriga markaa anas bnu malik xaafadooda ayaa marka ikaa walaalayntan ay ka dhacday waxaa meeshaana marka laga qaadanayaa xidmada ku jirta waxay tahay dad aan isku duubnayn waxba inaysan dhisi karin isku duubnida iyo midnimada dadka muslimiinta inay daruuri tahay ayb oo iyada haddii aan la haynin in markaa yacnii waxa la haminayo ama la rabo aan la gaaraynin allana waad ugu galla sheegtay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina nebigaa waxaa la yidhaha alle waa midka gargaarkiisa kugu adkeeyey adiga kugu taageeray iyo mu'miniintaas mu'miniintaa marka lagu taageeray kadib baa layidhi waallafa bayna quluubihim quluubtooda isugu kaadumay low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim dhulka waxa yaallo maal haddaad dhiibi lahayd ma isku keeni lahayn adiga qalbigooda allah isugu kaa keenay ayb marka isu soo isu imaatinku waa raxmad kala taguna waa ciqaab ayb cadaab waxba laguma gaaro taas marka ayb hadii uu yidhaahdo marka ka nintaan anay ka soconaan nintaan ka wadaan nintaan ka wadayaan meel baan u wada soconnaa haddaad meel u socotaan meel wada haddaad meel u socdaa u socotaan hal cinwaan yeesho hal cinwaan yeesho kii ay asxaabtu lahaayeen ayb iyaga marka waxooda o dhan waa isu wada darnaa ayb wa farada allaahu subxaanahu wa tacaala marka taasaa nebigu ikaagaan iyo walaalayntan mas'alada keentay taas si loo helo w wa farada allaahu subxaanahu wa tacaala alla wuxuu farad yeelay azakaata zakada id daaka waqtigaas rifqan bifuqaraa'i almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda dhimrin oo u dhimrinaayo darteed kadaa dakara ibnu xasmi ibnu xasmi saasuu sheegay fii hada taariikh taariikhdaanuu sheegay in zakada lagu waajibiyey mar allaale markii nebiga uu madiine soo galayba in zakada la waajibiyey waqad qaala bacdu lxufaadi xufaadda qaarkood waxay dhaheen min culamaai alxadiid culamada xadiidka ka mida wuxuu yidhi bacdi inahu acyaahu waxaa daaliyey fardu zakaati zakada faradkeeda mataa kaana goormu ahaa yani bacd alculamaa baa marka zakada goormaa la farad yeelay ku wareeray wareerkana waxaa keenaya suurat lancaam oo makiye ah ayaa lagu sheegay zako oo ilaahay uu yidhi waatuu xaqahu yowma xasaadihi badarka maalinta la shafaayo xaqiisa ka bixiyo zakada ka diida makaa la joogaa marka hay-addaa marka waa zako macnaheeda see la yeelayaa marka haddii la yidha ansaa zakada yacni qaybaheeda iyo yacni cidda la siinayo iyo yacni eh, nisaa ansibada zakada iyana madiina lagu sheegay dabcan sida loo jamcinaya waxay tahay intii maka la joogay zakada asalkeedaa la waajibiyey madiinana markii la tegay aadaa loo kala dhigdhigaya aad baa loo sii kala tafsiiliyay saa un in loo jamciyo ayb faslun fardu ljihaadi jihaadka faradkiisa walama istaqara rasuululaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu markuu ku sugnaaday bilmadiinati madiina bayna adhuri alansaar ansaar dhexdeeda markuu nebigu ku sugnaaday watakafaluu ay u kafaalo qaadeen ansaartu binasrihi nebiga uhiilintiisa wa mancihi iyo ka celintiisa ay ka celiyaan min alaswadi waalaxmari mid madow iyo mid guduudanba wax walbo inay ka celinayaan ay ka celin karaan markay nebiga u kafaalo qaadeen ramathum lcarabu carab ayaa gantay qaadibatan dhammaanteed can qowsin waaxidin hal qaanso ayay kaga soo gameen yani carab oo dhan baa saf ka noqotay dhinac hal qaanso ayaana looga soo tuuray yani waa laysugu tegey baa laga wadaa watacaraduu lahum min kulli jaanibin watacaraduu lahum way usoo banbaxeen min kulli jaanibin dhinac walbay uga soo baxeen marka cadaawad marka rasmi ah oo meeshaas marka magaalada madiina marka waxay noqotay meesha farta lagu soo godo wa kaana markaa madiina waxaan ka tagnay markii madiine ay tageen madiine magaalo waxay ahayd aad u kaneeco badan oo u qandho badanay ahayd waa ku jiradeen asxaabtii rasuulka muhaajiriintii weliba ayb aad bay ugu daltabyoodeen waa ku xanuunsadeen bukhaari wuxuu warinayaa ama muslim caaisha radi allahu canha abubakar oo qandhan bilaal oo qandhan caamir ibnu fuhayr oo qandhan dadkii dhammaa qandhaa wada riday markaasay yidhaahdeen abuubakarna uu leeyahay waxaan arkay bay tiri isagoo dhahayo kullu mri'in musabaxun waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi qof walbaa waa soo waabariisanayaa waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi iyadoo geeridu ay kabta uga dhowdahay saasoo kale u dhahayo bilaalna markaa uu dhahay hal abiitanna yowman maalin unmayani habeen un ma baryi doonaa oo mar un ma tegi doonaa meeshii idkhirka badnayd oo buurihii sidaas ahaay iyo maka u hiloobay oo isaga markaa waxaa weeyaan makuu yaqaanay beledkiisii ka soo qaxay meeluunan aqoonin bay yimaadeen marka macnawiyaadkoodiina dabcan waa waa hilow baa ku jiro dhibaato dagaalna waa haysataa bal fiiri nimanka adkaysigoodan dhibaato dagaalna waa haysataa dhul aynan aqoonina waa joogaan oo say uga shaqaystaan iyo nidaamkiisii u cusub iyay joogaan ayb sidaasay marka dhahayeen rasuulkii markau maqlayo u arkay waa u duceeyey magaalada madiina ilaahu waxa uu yidhi cuduradaas iyo qandhadaas iyo madiine ka rar juxfo u rar juxfa marka maka iyo madiina meel u dhexaysa waa raabakh meesha hadda la yidhaahdo meeshaa ilaah u rarar buu yidhi marka qalbadii iyo meeshaa ilaahay marka waa ka raray ayb aahaarteedana inay ku hartay waa dhici kartaayo markii ay cumratulqadaa sanadii toddobaad markii ay cumraysanayeen nebiga asxaabtiisa waa tii ay qurayshi ay tiri fiiriya waxaa idiin imaan doona dad qad wahanathum xumaa yatrib dad ay qandhadii madiine ay taagdarnaysiisay ayaa idiin imaan doona waa ka nebiga markii yidhi muruqa midigta ah yani garabka midig hala banneeyo hana la ordo si loo tuso yacnii nimankan inaanan anagu dad tabar daran aanan ahayn ayb marka raad unbaa weli kusii haray kusii harsanaa ayb waxaa kaloo iyadana aan ka tagnay mujtamacii madiina waxaa soo baxay mujtamac cusub oo markaa yani muslimiintii dabcan iyo iyo yacnii iyo yahuuddii waxaa weheliyey niman kaloo iyaguna munaafiqiin ahaa oo islaamnimadana daahir ahaan u sheegtay hoostana dibindaabiye ka waday intii maka la joogay waxas ma jirin madiine markii la yimid bay soo baxeen qolada ayaqan yahuuddiina dad baa diinta soo galay munaafiqnimo usoo galay intuba marka ahlu waa sheegeen markii nebigu marka uu sidaa helay watacaraduu lahum min kulli jaanibin dhinac walbay marka uga soo banbaxeen kaana allaahu subxaanahu ilaahay subxaanahu watacaala qad adina lilmuslimiina muslimiintii wuxuu u idmay fi ljihaadi jihaadkiibuu u idmay fii suurati lxaji suurat lxaj wa hiya makiyatun suurat lxajna waa makiya fii qowlihi tacaala udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir udina liladiina kuwii waxaa loo idmay yuqaataluuna lala dagaalamayey biannahum dulimuu in la dulmiyey sababteeda taa sababteeda ayaa waxaa loo idmay alqitaalu qitaalkii baa loo idmay dagaalkii wa in allaha allana calaa nasrihim gargaarkooda la qadiirun weeyaan mid awoodo inuu hiiliyo jihaadkii marka maraaxil buu soo maray marxaladii koowaad waxay ahayd jaa-is mubaaxuu ahaa dadka lala dagaalamay waxaa loo idmay inay iska celiyaan inay dagaalamaan waa loo idmay idin bay joogtay uma lamaa saaruu markay ahaadeen fi lmadiinati madiino dhexdeeda yani aayadda suuradda makiyaha ahaata laakiin aayadda awaa'il ilhijra meelahaasay soo degteen uma lamaa saaruu fi lmadiinati madiine markay ahaadeen wa saarat lahum shawkatun awoodna ay yeesheen wa cadudun garabna ay yeesheen cudud kataba allaahu calayhim aljihaada alla wuxuu ku farad yeelay jihaadkii awel waa bannaanaa hadda wuxuu noqday farad waa marxalad labaadoo kutiba calaykum alqitaalu waxaa la soo dejiyey kutiba calaykum waxaa la idinku farad yeelay alqitaalu dagaal waalxaal huwa isaga oo kurhun yacnii dhibsasho lakum idinka ay idinkugu sugan tahay hasho wa casaa waxaa xaqiiqa an takrahuu inaad nacaysaan shay-an shay wahuwa khayrun lakum isagoo idiin khayr badan wa casaa an tuxibuu shay-an shay inaad jeclaataan baa badan wahuwa sharun lakum sharna uu idiin yahay wallaahu yaclamu ilaahay waa ogyahay wa antum laa taclamuuna idinkuna ma ogyidiin islaxadiini tanna waa marxaladii labaad marxaladan labaad marka waxaa kaloo ku dhex jiro dadka ay la dagaalamayaan waa la xadiday oo waxaa la yidhi waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaayo ilaahay jidkiisa idinku kula dagaalama bis gaal kale inay la dagaalamaan lama farin kuwa idinla dagaalamayo la dagaalamaa layidhi bis marxalada kale saddexaad wuxuu noqday marxalo yacni caam ahoo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa iyo yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum gilda sanadii sagaalaaday timid marka taas suuratu tawbow manaacishaabuu marka soo maray sababkana waxay tahay maadaama maamul iyo tadbiir iyo yacni masaalixdiisa eegitaan uu u baahan yahay ayaa hadba tabartooda intay tahay loo baneeyey ayb iyo hadba loo amraayey jihaadka marka ibnu kai ibnulqayim wuxuu leeyahay aslu ljihaadi waajibun calaa kulli axad jihaadka asalkiisu qof walbaa waajibu ku yahay ama in indhoolo ha ahaado ama jiis ha ahaado ama ha ahaado yacni naag nin ha ahaado asluuljihaadi waajibun calaa kulli axad asluljihaadkaasna waxaa weeyaan buu leeyahay jihaad lqalbi nin laga dhaafay kaas male waqti la dhaafayna male amaa jihaadu nafsi waalmaali kaas baa marna fardu kifaayo noqdo marna fardu cayn noqdo sidiisa bannaan sidiisa badan waa fardu kifaayo hadday qola u baxdo jihaadka dalabka inta kale dembiga waa ka dhacayaa laakiin intii u baxdaybaa baa ajar ka qaadanayso kuwaan kale ajar ma helayaa ayb waqad yatacayanu inuu waajibana waa la arkaa waa saddex ama afar marxaladood saddexda marxaladood waxaa weeyaan marxalad waxaa weeyaan istinfaar hadduu dhaco ninka muslimiinta xukumaa haddii uu dad mucayana uu jihaadka u diro waajibuu ku noqonaa dadkaas fardu cayn waida stunfirtum fanfiruu marxalada labaad waxay tahay haddii dhulka islaamku ay qabsadaan gaalada ay gacanta ku dhigaan dadka meeshaas joogo iyo wixii u dhow dhow intii meeshaas marka ka bixi karta dagaalkaas oo gaalada meesha ka bixin kartaa waajibuu ku yahay calaa ayi marxalatin ay marka u galaan ayb kii maal haystana maal naf maal iyo yani iyo carab kulli marxalada xaaladda saddexaadna waxaa weeyaan marka uu farducaynka uu noqonaayo waa marka uu qofku xaadiro safka dagaalka ninkii saf dagaala tago fardu kifaayada ha ahaadee mar haddaad safkii tagto iskama soo noqon kartid waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin ilaa aakhiri aaya saddexdaa marxalo mid afaraad waa lagu daraa oo ah jihaadkii muhimmadiisii haddii uu ku xiran yahay qof ama koox iyadu markaas farsamo aan laga maarmin taqaano dadka kalena aysan aqoonin qoladaas waajibu ku noqona marka ilaa iyagii waxay yaqaanaan farsamadaas maalan nin baa wuxuu yaqaanaa farsamo daruuri ah oo haddii aan iyada la samaynin muslimka uu baaba'ayo muslimkii ha baaba oo adiga iskaga tag dad kalea kaa xambaaraya ma la dhahayo marka fardu caynu ku noqonaa ibnu cuhaymiin marka suurada afaraad ku daraa isaga xaalaadkaasu marka leeyahay siirada nebiga uu ku jihaadi jirayna waa maqaasida kutubulmaqaasi baa aad yaa lagala baxaa ayb waana cilmi aada muhiim uho ah alimaamu zuhri wuxuu ku tilmaamay kitaabu wuxuu yidhi cilmu lmaqaasi cilmu dunya waalaakhira cilmiga makaasida rasuulka iyo duulaamada nebigoo la barto taariikhdaasi waa cilmi adduunye iyo cilmi aakhira saasuu dhihi jiray walidaalika kutub gaaray culammada ka alifeen oo kutubulmaqaazi ama kutubusiira la yidhaahdo wixii intan ka dambeeyana sida badan wuxuu ka hadlayaa iyada fardu ljihaadi walama istaqara rasuulu llahi marka ayb taasuu marka sheegay faslun fa kaanat awala hazaatin hazaaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama duulaankii ugu horreeyey oo nabigu uu duulo wuxuu ahaa gaswatu labwaa duulaankii la magac baxay al abwaa abwaa marka meel magaceed waaye gaswada marka sidaasaa loogu magac daray wa kaanat fii safar safar bay ahayd min sanata tnatayni min alhijra sanadii labaad ee hijriyada hijradu markay sanadkii labaad ee ahaa bishii safar ayuu dhacay kharaja binafsihi nabiga nafsadiisaa baxay xataa balaga waddaan intuu ka gaaray meesha waddaan la yidhaahdo gaswat labwaa haddaad maqasho iyo gaswatu waddaan waa ismi fawaadaca banii damrata bni cabdimanaaf ayuu la soo heshiiyey bni kinaana maca sayidihim iyaga uu sayidkooda la jiro mujdiyi bni camrin meeshaa markuu gaaray dabcan quraysh iyo niman kalaa wada socday qoladan bani kinaana dagaal ma dhicin ninkan marka mujdiy ibnu camrin oo oday u ahaa qoladaas bani damra nebiga ayuu la heshiiyey heshiiska ay galeenna wuxuu ahaa inuunan ku soo duulin nebiguna inuunan qoladaas soo weerarin adna qoladeeda ha soo duulin annagana waxaan ballan kuu qaadayna inaanan kugu soo duulin saasaa lagu heshiiyey marka uma kara raajican nebiga waa laabtay isagoo noqonayo ilalmadiinati u laabanayo walam yalqa xarban dagaal lama kulmin wa kaana istakhlafa calayha madiine wuxuu kusoo dhaafay sacda bna cubaada radia allaahu canhu dagaalkamarsa dagaala aan dhicin oo xarbi aan la kulmin ayuu nebigu laabtay wuxuu u laabtay madiina markii horena madiine intuu ka maqnaa wuxuu madax uga dhigay sacdu bna cubaada siirada nebiga marka waxaa ka mid a ah, mar allaale markuu madiine ka baxaayo ninbuu madax uga sii dhigi jiray ninkaa madaxda dadka wuxuu u qabanayaa waa tujinayaa axwaashoodana isagay ugu imaanayaan wixii axwaal ah. dad meel degano cid maamushaa aan jirin diin ma aha sharciguna sidaa ma qabo waxaa dhici karta marka bacdi naas inay leeyihiin intay arkeen yacni xukuumado iyo dowlado xunxun ayaa yani macnihii kala dambaynta dhammaay yay naceenba dowlad la-aantaaba roonay ku leeyihiin sidaanaada diinta u roon dad dhahayaad arkaysauma roono hadday diinta u roon tahay rasuulkaa ah dadka iskaga tegi lahaa biduuni yani istiqlaal ambiyada ilaahayna saasay ahaayeenoo nabiyullaahi muusa markuu ka tegay dadkiisa haaruunuu ku dhaafay oo wuxuu yidhi ukhlufnii fii qowmi dadkayga iga khaliif noqo wa aslix walaa tatabic sabiila almufsidiin hagaaji dadka mufsidiintaa jidkoodana ha raaci mar walbaana nebigu saanuu samey jiray calayhi salaatu wasalaam bal rasuulka waxau yidhi saddex qofood markay safar galayaan dad saddexba la eg hal nin amiir ka dhigtaan maanta haddii aan koox annagoo intaan israacno magaalo kale inaan aadno aan rabno waa inaan nin amiir ka dhiganno talada ugu dambaysa noo gooyo oo markuu dadka ay isla tashbahaan talada ugu dambaysa saana la yeelay bis waa la yeelay xataa hadday aday dhib kugu tahay iska yeel waxa aad jamaacada ku karaahsanayso ayaa yacnii ka fudud marka la fiiriyo waaad waxaad kaga tegaysa taasaa marka aada u badnayd muslimiinta arrinkoodana maa zaala inuu sidaa ahaa mar allaale markii nebigu uu dhintay saxaabada waxay ku mashquuleen ciddii ay dooro lahaayeen haddaysan muhiim ahayn hala socdaa la dhihi lahaa naga marka haddaan soomaalinahay awalna dad iska rucaada waxaan iska hayn reer baadiyo geel raacata ah ayb ninka geellaydaana dad uma baahno ilaa wax maslaxa ay kala dhexaysaa ma jirta isaga ayb geelaasuu raacaa duurkaas u wareegaa cid maslaxa ay kala dhexaysaa ma jirto magaaladii markii la yimidna wax un xun dowlado xun unbaa la arkay iyo nadaam xun nadaamkii dhammaay marka waa laysku tuuro waa lama ayb xataa dadkii diintii ayay daahir ka tahay qofku waxaa weeyaan haddii uu yidhaahdo mayaani diinta saanaan u arkaa saanaan la samaynan nin laga dambeeyo iyo mid laga tala qaato walaa culumo walaa yacni cuqaal walaa xataa yacni waxaa weeyaan dadka talada loo dhiibta mid laga amar qaato male nin walba maskaxdiisa diintii uu ka maago ku dhaqmaa bacthu xamsata radia allaahu canhu xamse ilaaladiisii uma bacaa camahu adeerkiis buu diray xamzata radi allahu canhu ahaa fii alaaiina raakiban soddon yani raakib ayuu la diray min almuhaajiriina oo muhaajiriin an ah, laysa fiihim ansaariyun oonan ku jirin sababta waa maxay ansaar iyagu waxay ballan qaadeen magaalada wixi ah inay ilaaliyaan laakiin in magaalada laga baxo cid kale loo duulo iyaga lagulama heshiinin awel nebiguna heshiis kuma aynan wadagelin saas darteed marka nebigu ma raba inuu dhibo nimankan muhaajiriinta marka dagaalkaas dagaaladaasoo dhan iyagaa la diri jiray bes keligood haddana siirada nebiga waxaad ka arkaysaa waxaa ku badan dadka dad u xigo ayuu dirayay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam xamse iyo iyo midda soo socoto cubaydata bni alxaaris ibni cabdilmualib iyo waa wada adeerkiis in adeerkiis ayuu wada diri jiray si dadka aynan isku dhihin ninkaan annaga unbuu nagu rabaa inuu nagu noolaado madaxtinimada uu nagu helo si aan laysu dhihin iyo midda kale khayrka iyo wanaagga wixii ahna dadkiisa uu hormari jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu marku ay yihiin wax isdiwaajiyo ku socdo ama aan xaq ahayn qofka aan la ahayn dadyogow kale iskaga hormariyaan ayb kuwiisana waa reebtaa ayb sida macruufkaba ah ayb saa marka nebigu ma ahayn maadaama waxaan inay xaq yihiin buu ogaa dadkiisa uu hormarin jiray uma bacaa camahu xamsata radi allaahu canhu buu diray fii alaaiina raakiba min almuhaajiriin muhaajiriinta laysa fiihim ansaariyun ansaariguna dhexdooda aanu ahayn ilaa sayf lbaxri buu u diray meeshaas ayb ilaa abi jahlin ilaa abi jahl bni hishaam ayuu u diray iyo wa rakbin safar macahu isaga la socday zuhaa alaatimiatin saddex boqol oo nin camal iyagiina dhibaataa ku dhacday mar allaale markay ganacsi rabaan inay diraan waa inay ciidan ku daba daraan iyagii marka waaale madiina waxay ku taallaa shaam iyo iyaga waddada loo maro halkaasaa loo fadhiyaa iyaga marka fa xaala baynahum waxaa kala dhex galay nebiga yacni soddonkan xamse ciidankii uu watay iyo abujahal ciidankiisii waxaa kala dhex galay mujdiyu bnu camrin almutaqadim ninkii soo hormareen min bani damra ee nebiga la heshiiyey ayaa kala dhex galay liannahu maxaa yeelay mujdi kaana wuxuu ahaa muwaadican lilfariiqayni labada qolaba nin heshiis kula jiro ahaa qolada abujahalna heshiis buu kula jiray quraysh dee nebigana waa kii heshiis la galay halayska dila marka ma socoto ningana heshiis buu qabaa dadka nebigu uu diray waa og yihiin ninkan in nebigu uu la heshiiyey ma taaba karaan marka mana taabanayo waa marka waxaa weeyaan amarka iyo heshiisyada iyo wax walbaa inay fuli karaanaa la rabaa haddaan ciidanku uusa waxba fulinaynin oo nin walbaa wixii kusoo dhaco uu samaynayo de ninkaa amiirkana amiir maaha ciidankuna ciidankuna waa ciidan iska cisaabo wa bacu cubaydata bni alxaaris radia allaahu canhu wa bacaa cubaydata bn alxaari bni lmualib ayuu diray cubaydata bni alxaari bni cabdilmualib fii rabiici alaakhir ayuu diray rabiic alaakhir fii sanad fii sittiina aw amaaniina raakiban lixdan ama siddeetan oo awr markaa fuushan min almuhaajiriina oo muhaajiriinta ka mid a ayadan kulligood ay muhaajiriin yihiin ilaa maa ba u diray biyo ceel yani meel biyo fadhiyaama bilxijaazi xijaaz dhulkaa xijaaz biasfala taniyati lmarati haniyat lmara haniya waxaa la yidhahdaa buurta meesha ay ka fongaran tahay buurta meesha ay ka fiiqan tahay oo karinta oo kale oo buurtu ay ka kala dhex ay ka kala baxsantahay ka fiiqan tahay ayaa haniye la yidhaahdaa wada carabiga haniyat ilmara meeshaas ayuu marka u diray falaquu waxay la kulmeen jamcan jeish yani ciidan bay la kulmeen cadiiman weyn oo min qurayshin quraysh ah calayhim cikrimatu cikrimo uu markaa madax u yahay ibnu abi jahl wa qiila waxaa layihi bal kaana calayhim mikraza bni xaf yaa u ahaa amiir falam yakun baynahum qitaalun dhexdoodii dagaal ma marin ilaa ana sacda bna abi waqaas laakiin sacad ayaa rashaqa almushrikiina mushrikiinta ku boobay yowmaydin maalintaa bisahmin leeb yacnii leeb ayuu marka waxaa weeyaan u aada ugu tuurtuuray wuxuu ku hoobiyey leebab ayuu ku hoobiyey ku daadiyey bayla dagaalaba loo socday ee walba moogtahay fa kaana wuxuu ahaa sacad awala sahmin fa kaana wuxuu ahaa leebkaasi awala sahmin leebkii ugu horreeyo rumiya bihi loogu ganay fii sabiililah ilahi jidkiisa sacad baa marka manqabadaas yeeshay ninkii ugu horreeyey oo leeb ilaahay jidkiisa ku tuura ayuu ahaa walidaalika markii nimankii ciraaq aad u tacanudka badnaa u madaxdayga badnaa ayaa wakhtigii cumar sacad bay kasoo dacwoodeen waxay yidhaahdeen ninkan sacad ibn abi waqaas cumar marka aada yani maamulkiis wuxuu ahaa haddii nin laga soo dacwoodo dad marka xaqiiqda raadiyo diri jiray madiinow marka dad ka diray arrintan soo ogaadayey bal waxa sacad laga sheeganaya bal soo hubiya cumar isagu waa ogaa sacad ibn abi waqaas nin wanaagsan inuu yahay oo cashara almubashariin ka mid yahay haddana laakiin meeshii maadaama dad la maamulayo ay tahay waa in la qanciyo dadka waa diray marka ciidankii dadkii markii uu diray masaajidii iyo meelihii xaafadihii bay kusoo wareegeen nin baa marka masjid reer beriye yani nin usaamata bnu qataada la dhihi jiraa kacay markaasuu wuxuu yidhi haddaan annaga la weydiiso sacd ibnu abi waqaas saddex arrin baan ku haysanaa salaadda si fiican nooma tujiyo yidhi eh, ko midda labaad waxa uu yidhi sariyada iyo ciidanka ma raaca midda saddexaadna laa yacdilu fi lqadiya qadiyada loo keenana cadaalad kama sameeyo saddex arrin waana beentiisa yay ahayd waa la weydiiyey marka sacad cumar waa su-aalay sayd u tukataa markaasuu wuxuu yidhi aniga sidii nebiga aan ka arkay kama nuqsaamiyo yiri labada hore waa dheereeyaa labada dambe faatixadan ku gaabiyaa sidii uu tukan jira sheegay laakiin wuxuu yidhi waxaad ogaataa laqad khibtu wa khasirtu waan hoogay waana khasaaray reer beni fulaan hadday salaad ii sheegayaanyii aniga nimankan reer beni fulaan oo ay dhici kartay inuu isaguba xoreeyeyba islaamnimadoodii iyo dhulkoodiiba isaga inuu yacni islaamnimadii soo geliyay hadday aniga islaamnimadii iyo salaadii igaga warramayaanay ii sheegayaan waaba khasaaray buui waa ii dhammaatay ayb amaa waxa uu yidhi sariyada iyo ma raaca iyana amaa inii awalu man ramaa sahman fii sabiilillahi ninkii ugu horreeyey oo leeb ilaahay jidkiisa ku ridaan ahaaye eedan ma raaco iyo igaalo ma raaco maxay tahay markaasuu yidhi ilaahu haddii ma yacnii addoonkaagu haddii waxa uu yidhi ninkan addoonkaaga haddii uu u istaagay qaama yacnii sumcatan wa riyaan ismaqashiin iyo isutus iyo haddii uu u istaagay oo beenna uu ku sheegayo waxaan uu igu tuuray allaahuma adil cumrahu waadil adil faqrahu wa lilfitan ilaahu cumrigiisa dheeray ee faqrigiisana dheeray fidnadiisana ilaahu ku sallad fidno ninkii markii dambe waxaa la arkay isagoo waayeel inta noqday soo gotay timihii marka baararkan ay ku dhaceen indhihiisii ay ku dhaceen oo markaa yacnii gabdhaha yaryarna markaa waddada ku qabsanaya ama yacnii ugu iljebinaya markii la su-aalay la yidhaha war maxaa kugu dhacayna shaykhun maftuunun oo dadkana u baryaayo wax weydiisanaya wuxuu dhihi jiray shaykhun maftuunun asaabatnii dacwatu sacdin maxalushaahidka marka waxaa weeyaan sacad saabiqadiisiibau sheegay marka waa saabiqadiisa marka bidhaw dhib ma leh marka qofka mararka qaarkood hadduu ka hadduu manqabadiisa iyo saabiqadiisa oo muujiyo dhib ma laha laa siyamaa markaasoo kale maa dad cawaam ahoo yacnii daalimiin ah marka yacnii ay wax walba qaataan qofku hadduu saabiqadiisa ka sheekeeyo dhibaato male wafara yowmaidin min alkufaari wafara waxaa cararay yowmaidin maalintaa min alkufaari waxaa ka soo cararay gaaladii ila almuslimiina usoo cararay almiqdaadu bnu camrin ilkindiy wa cutbatu bnu ghaswaan radia allaahu canhumaa labadaa nin baa ka soo carareen muslimiintay usoo galeen fa kaana haadaani albacthaani labadan ilaalo ee la diray tii hore iyo middaan middii xamse iyo middaan awala raayatin raayo midii ugu horreysay ahayd caqadahaa rasuululahi sal l slam nebigu ou guntay yani calan ou guntay kii ugu horreeyey ciidan u guntay walaakin ikhtulifa waa la isku khilaafay fii ayihimaa kaana awal labadan bacfi kii horreeyey wa qiila waxaa la yidhi inahumaa kaanaa waxay ahaayeen fi sanati luulaa sanadii hore min alhijrati ee sanadii labaad maba ahayn wahuwa qowl bni jariir aabariy weyaan buu yidhi wallahu tacaala aclam ayb calamadan nebiga uu u guntayna albidaaya nihaaya ibnu kaiir wuxuu leeya calamo cadcad bay ahaayeen way cadcadaayeen faslun ayb aswatu buwaad aswadii buwaad uma gazaa rasuulu laahi sal allahu alayh ali wasalam nebigu waa duulay qaswata buwaatin buu duulay fakharaja binafsihi isagaa baxay fii rabiici laakhir rabiiculaakhir min asanati ahaaniya sanadii labaad wastacmala cala almadiinati madiinana wuxuu caamil uga dhigay ou ku dhaafay assaa'iba bna cuhmaana bni madcuun fa saara wou socday xataa balaga buwaad ilaa uu buwaad gaaray min naaxiyati radwaa dhinaca radwa meesha la yidhaha uma rajaca waa laabtay waa soo laabtay walam yalqa xarban dagaal lama kulmin uma kaanat bacdahaa gadaasheeda waxaa ahayd awata aswat lcashiira uma kaanat bacdahaa gaswat lcashiira ahayd ama gaswat lcushayra wa bisiini lmuhmalatina waa la yidhaahdaa cusayra wa yuqaalu alcushayraana waa la yidhaahdaa kharaja binafsihi sala allahu alayh ali wasalam nafsadiisaa baxay fii afnaa'i jumaada aluulaa jumaada aluulaa dhexdeeda xataa balaqahaa ilaa uu gaaray meeshaas cushayraa la yidhaha ama cushayra wa hiya makaanun bibatni yambuc yambuc caloosheeda meel ah waayo fa aqaama hunaaka meeshaa buu nagaaday baqiyata shahri bisha intii ka dhinayd buu meeshaa joogi ayb yambuc marka madiina ayay yani taqriiban dhankan waxay jirtaa urdun xaggeeda ayay jirtaa madiina marka waddada urdun looga sii yambuc baaba la yiraa meesha hadda laftirkeedayambuca wa saalaxa banii mudlij qoladaa reer bani mudlij ayuu la heshiiyey nebiga uma rajaca waa soo laabtay walam yalqa kaydan wax shirqoola lama kulmin ama dagaal waqad kaana istakhlafa cala almadiinati madiina wuxuu ugaga tegey abaa salamata bni cabdilasad ninkaas madax waa iska dhigay wafii saxiixi muslim min xadiidi abi isxaaq asabiiciyi qaala qultu lizayd bni arqam ayaa wuxuu ku yidhi kam hasaa rasuulu lahi sal l slam nebigu meequu duulay qaala waxa uu yidhi tisca casharata gaswa sagaal iyo toban duulaan buu duulay awaluhaa kan ugu horay alcusayr bay ahayd aw alcushayr gaswatu badrin iluulaa dagaalkii baderkii hore baderta weyn waa midda aswatu badrin lulaa baderkii hore ama aswatu badrin suqraana waa leedahay uma kharaja nebigu ou baxay bacdahaa iyada gadaasheed middan kadib binaxwin min casharati ayaam toban maalmood agteeda ilaa badrin iluulaa buu u baxay dagaalkaa wadaalika kaagaasina wuxuu ahaa anna kurza bna jaabirin alfihriy ninkaas ayaa akaara wuxuu ku duulay calaa sarxi lmadiinati madiino yacnii geel iyo ari madiino joogay ee madiino daaqaya muslimiintu lahaayeen buu ku duulay geelibuu qaaday marka fadalabahu nebiga marka waa ka daba tegey fabalaga waadiyan ayuu gaaray waadi yuqaalu lahu safawaan la yidhaahdo fii naaxiyati badrin dhankaa beder ah fafaatahu kurzun kursi markaa waa ka tegey waa ka cararay farajaca nebigu waa soo laabtay waqad kaana istakhlafa cala almadiinati madiinana wuxuu uga tegay zayd bna xaarisa markan radia allaahu canhu ayb bacu sacd bni abi waqaas sacd bni abi waqaas dadkii markaa sariir ilaaladiisii isaga uu madaxda u ahaa wa bacata sacd bni abi waqaas buu diray radia allaahu canhu fii dalabi kursi bni jaabir ninkaa kursi bni jaabirka weerarkiisii ayuu markaa u bixiyey fima qiila sida la yidhi wallahu aclam wa qiila waxaa la yidhi bal bacatahu ligayri dalik arrintaa waxaan ahayn yani ninkaa nin waxaan ahayn ayuu u bixiyey marka hadda magaaladii marka kan magaaladiibuu soo weeraray dadkiibuu xoole wax ka qaaday ka dhacay marka dadkaasoo kale marka nebigu waa ka daba tegi jiray xukunka uu ku fulin jirayna wuxuu ahaa siday iyagu yeelaanoo kale uu yeeli jiray waana muxaarabo waa yanii intay xoolihii muslimiinta soo weeraraan ay qaataan waa xarbi nimankii markaa curaniyiinta ahaa waa kii nebigu uu si daran u galay faslun bachu cabdillaahi bni jaxshin sariyadii cabdullaahi bni jaxsh iyadana middaan marka waa midda sababta u noqotay dagaalka beder tan sababta u noqon doonto weeyaan dagaalkii beder inuu dhaco uma bacaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu diray cabdallaahi bna jaxshin cabdallaahi bna jaxsh ibni ri'aab alasadiy ayuu diray wa hamaaniyatan iyo sideed oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah cabdllahi bna jaxsh iyo sideed muhaajiriinta ka mid ah amiirowba uga dhigay marka kataba lahu kitaaban buu u qoray kitaab wa aamarahu wuxuuna amray allaa yandura fiihi inuunan eegin kitaabkaas xataa yasiira intuu ka socdo yowmeyni laba maalmood uma yandura fiihi ou fiiriye markaa walaa yukriha axadan qofna uunan ku qasbin min asxaabihi asxaabtiisa qof asxaabtiisa ka a inuunan dirqinin fafacala sidaa buu yeelay cabdullahi ibnu jaxsh buu nebiga warqad u dhiibay warqad buu qoray hadda ha furin buuyi soco laba maalmood markaad socoto jihadaa u socoto fur warqadda waxay ku farayso ku dhaqaaq marka cidna ha qasbin ninkii iska diido faraha ku qaaddaa saa buu yidhi walaa yukriha waan laa yukriha inuunan qasbin axadan qof inaanu qasbina min asxaabihi fafacala sidiibuu yeelay saxaabada nebigu dad aad marka u tababaran bay ahaayeen dabcan daacada rasuulkana diyaar u ahay ahaayeen dad maslaxadooda uu iskaga socdo ma aanay ahayn ayb ama meel aad ku gaartaan diinta dad isdhahaaya ma meel cidlaa uga dhaqaaqayo ayb walamaa fafacala sidiibuu yeelay walamaa fataxa alkitaaba warqaddii markuu furay wajada fiihi wuxuu ku arkay idaa nadarta haddaad aragto fii kitaabii haadaa kitaabkaygan haddaad fiiriso famdi soco xataa tansila intaad ka degto nakhlata nakla meesha la yidhaahdo bayna makata waaaif waaa'if maka iyo daa'if udhaxayso maka iyo daa'if meel u dhexayso nakhla la yidhaahdo waa meesha sanamkii cuso uu yaallay halkaa tag deg fatarasad bihaa ugu dhako oo meeshaa ugu darbanaaw qurayshan quraysh ugu darbanaaw meeshaas wa tacallam lanaa noona soo ogaa noona soo ogow min axbaarihim axbaartooda warkoodana noo ogoowo noo keen laba muhiimad baa marka loo diray muhiimad waxaa weeyaan inuu cayn ou noqdo cayn alcayn waxaa laga wadaa qofka jaasuuska ayb marka qof muslima in la diro oo cadowgaa soo jaasuus la yihaaho banaanta nabiguna waa adeegsan jiray mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa xataa gaalada kuwa ka mida ah inuu adeegsanayo intuu lacag siiyo akhbaar noo keena u leeyahudhihi jiri marka xeelo dagaal waa la yeeli karaa laakiin orodoo qof muslima iisoo jaasuus ma banaano walaa tajasasuu buu ilaaha yiri qofka haddii lagu tababara marka oo loo diyaariyaba dadka muslimiinta uun yacnii dareen ka qab soo dhegeyso warka warka ka soo qaad taas nebiga ma samey jirin meel uu ku sameeyna lama haayo bal ilaahay wuxuu yidhi walaa tajasasuu ha isjaasuusinina ha isbaarbaarinina ruuxa haddii islaamnimadiisa wanaag lagu yaqaano waa inaan la warraadin iyo tajasus iyo inaan loo googoobin ayb marka dadku muslimiin iyo gaalo unbay ahaayeen iyo munaafiqiin ayb nabiga calayhi salaatu wasalaam marka munaafiqiinta waa ka jeesa jiray dibindaabyadooda isagoo og waana iska jiray waxna ma yeeli jirin isagoo markaas ka baqaaya in la yidhaahdo moxamed asxaabtiisa u laayaa si aan loo dhihin qoladan kalo iyaguna marka yacni gaalada ahna akhbaartooda inuu raadiyo xaalkooda ogaado la dagaalo iyagana waa yeeli jiray laakiin muslimiintii dhexdooda orod qoladaa maxay ku waabariisatay soo jaasuus ma jiri jirin ayb markaa wuxuu leeyahay eh, saabuu ku amray walamaa fataxa alkitaaba wajada fiihi idaa nadarta fii kitaabii haada famdi tak xataa tanzila nakhlata bayna makata wadaa'if fatarasad bihaa ugu dhaka meesha qurayshan quraysh ugu dhako wa tacalam lanaa noo soo ogow min akhbaarihim warkooda ayb faqaala samcan wadaacatan faqaala wuxuu yidhi warqadaa markuu akhriyey cabdullahi bnu jaxash samcan wadaacatan altazimu waxaan laasimsanayaa samcan maqal iyo wadaacatan adeecitaan saasaan anigu laasimsanaya wa akhbara asxaabahu dadkii dadkiisiiba u sheegay la socday <coughs> bidaalika arrinkaa wa biannahu laa yastakrihuhum inuunan qasbayninna waa u sheegay faman axaba qofkii jeclaysta buu yiri ashahaadata ilaahay jidkiisa inuu ku dhinto falyanhad asoo baxo waman kariha almowta geerida qofkii nacana falyarjicha iska laabto wa ama ana aniguse fanaahidun mid tegayaan ahay famadow kulluhum dhammaantood way baxeen marka falamaa kaana fii ahnaa'i dariiqi jidka dhexdiisii markay ku sugnaadeen oy marayeen adalla sacdu bnu abi waqaas sacdu bnu abi waqaas iyo cutbatu bnu khaswaan cutba waa ninkii gaalada ka soo cararay oo muslimiinta usoo galay hore waa labadii nin nin ka mida sacad iyo cutba ayaa waxay dhumiyeen baciiran rati lahumaa labadooda ay lahaayeen kaanaa yactaqidaanihi ay isku cirbinayeen oo cabaar mid uu koraayey ka degaayey kan kale haddana cabaar uu raacay koraaye ilagaadiidku waa yaryahay ratigaabaa marka ka dhumay oy lumiyeen fatakhallafaa way ka hareen marka dadkii fii dalabihi bay ku hareen marka fatakhallafaa way ku hareen fii dalabihi geela marka ratigaa raadintiisa wanafada cabdulaahi bnu jaxshinna waa fulay hore usii socday xataa nazla binaqla naqlo meeshaa intuu ka degay famarad bihi waxaa soo maray ciirun liquraysh awr quraysh u rarnayd taxmilu xambaarsan zabiiban zabiib wa adaman iyo markaa yacnii iidaan u saaran yahay wa tijaaratan iyo ganacsi fiiha camru bnu lxadramiy iyo wa cuhmaan bnu nawfal ibna cabdillahi bn lmuqiira ay wadaan ayb fiiha camru bnu lxadramiy wa cumaan iyo wa cuhmaanu wa nawfalun ahay ibna cabdillahi bni lmuqiira ahaayeen iyo walxakamu bnu kaysaan mowla bani lmuqiira intaas ayaa ganacsigaa waday marka marka dabcan quraysh bay ganacsiga u wadaan ayb fatashaawara almuslimuuna muslimiintii waa shawreen waa tashteen ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ninkan amiir ha u ahaado laakiin waa la tashanaa iyaga mushaawaraduna yacni marka jihaadka lagu jiro waxay ka fiican tahay ama maray ka munaasabsan tahay maba jirtaba maxaa yeele khatarna waa la gelaa ruuxu waxa uu khatarta u gelaayo waa in lagala tashto dii aan lagala tashanin xooggiisa maku seenayo iyo maalkiisa ayb haddaad adiga caawa go-aan usoo gaarto warna uusan u haynin go-aankaanaan kuu wadaa iskaga soco ma soconaysa hadday dad u soconaysa rasuulkay u socon lahayd nebigi baa ilaahay wuxuu ku yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad qallafsanaan lahayd ood aad adkaan lahayd waa kaa yaaci lahaayeen dadkan mana kuu gargaari lahayn saxaabadaas waa dadkii dadka ugu fiicnaa ayaa waxaa laleeya waa carari lahaayeen qallafsanaanta waa ku cararayaan saxaabada dad ka fiican maa jiran laakiin ilaahay naxariistiisa ugu jilicsanaatay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi اlmri faidaa cazamta fatawakal cala allah dadka marka talada lala kashtaa qalbigooda lagu sameeyaa ayb marnaba marka saxaabadana kama zuulin nebiguna waa ku dadaali jiray soo rasuulka ilaahay ayb laakiin dadku yacni waxaa weeyaan waxay diidayaan haddii intaad adigu go-aan u gaarto meesha a ku wadda ma yaqaanaan go-aanka meeshaad ku soo gaartay war uma haayaan adig unbaa go-aanka soo gaaray waa u keentay marka saan yeela ayib wanaagna waa la geli karaa taladaas waa lagu geli karaa go-aankaas dhibaato weynna waa lagula dhici karaa marka ninkan dhibaatada weyn haba kula qaybsadee talada haddaad wax ka siisa hadhow adiga maku eedaayo si fiicanuuna uga qayb qaadanaan diinta ilaahay saas waa qur-aanka saan ku hayno axaadiidta nebigana waa ku haynaa sidaasaana muslimiinta u wanaagsan ayb dadkana marka waxaa weeyaan hadday sidaa yeelaan oo iscalool fiyoobaanayn haddii kale laakiin adiga le waayaa lagu leeyahay dadkiina waa rafaadayaan adigana wax aada wadda meel ma gaarsiinaysa adii dadkiiba marka waa isku rafaadsanaanaysaan marka ilaa dadka tala aynan wax kulahayn markaad adu iska soo gaarto waa ku dhibtoonayaan dabku shiddo iyo dhib naf iyo maal waa ka baaba-aan adigiina maanta guusha aada rabto ma gaaraysid ilaa dad kulama socdaanay adigii marka wax kuu dhaama male inaad hadiga nebiga raacdi calayh salaatu wasalaam fatashaawara almuslimuuna muslimiintii way showreen wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga fii aakhiri yowmin min rajab maalinta ugu dambayso rajab baan joognaa ashahri alxaraam bishii xurmada lahayd fa in qaatalnaahum haddaan la dagaalanno intahagnaa waxaanu qararinaynaa oo aan dillaacinaynaa aan ku xadgudbaynaa ashahra alxaraam bishii xurmada lahayd gaaladuna waa yaqaaneen bishaa inaan la dagaalamin muslimkuna agtiisa mutaqarirayku ahayd wain taraknaahum haddaan iskaga tagna alleylata caawana dakhaluu lxarama xaramkaa dhow xaramkii bay naga gelayaan hadday xaramkii galaanna de xaramkii laguma dagaalami karaanuma tafaquu waxay isku waafaqeen marka calaa mulaaqaatihim nimankaa inay la weeraraan oy la dagaalamaan faramaa axaduhum midkood baa marka wuxuu ku ganay camr bna alxadramiy camr bnu alxadrami ayuu waran ku gamay faqatalahu waa dilay wa asaruu waxay soo qafaaleen cumaana walxakam cumaan iyo xakamna wa aflata nawfalun nawfalna waa cararay waa ka fakaday ayb qisadaani marka riwaayaadka badankood waxay leeyihiin maalintii ugu dambeysay rajabay dhacday bacdi riwaayaatna waxay dhahayaan maalintii ugu dambeysay ee jumaada al aakhir bay ahayd yani waxaan ujeedaa maalintii ugu horreysay rajab awalu yowmin min rajabay ahayd marka dhacdadan dhacdayso labadaba waa la sheegay riwaayada dambe waxay leedahay waxay joogeen bisha jumaadlaakhir jumaad alaakhir la yidhaahdo sagaal iyo labaatan ay ahayd meelaha iyagu marka waxay islahaayeen bisha inay soddon noqotaa laga yaabaayo nimankan ku dhufta filxaqiiqana bishii soddon ma ku dhammaanino sagaal ay ku dhammaatay maalinta ay wax dilayaan marka waa maalin rajab koow ay tahay rajab bacdi riwaayaadna waxay leeyihin maya ee maalintii ugu dambeysay rajaba ee sida tanba ay tilmaamayso laakiin nimanka ayaa waxay ka cabsadeen hadday maalintaas dagaalka iska dhaafaan maalinta ku xigta nimankaan inay xaramka ka galaan hadday xaramka galaanna damaan lagu dilaya lagu dilaama lagula dagaalamo maleh waa iska ijtihaadeen ninkii bay jireen marka uma qadimuu waxay la soo galeen marka bilciiri safarkiibay marka soo qaateen iyo walasiirayni labadii maxbuus ayb ayay soo qaateen qad cazaluu min dalika alkhumus min dalika alkhumusa khumuskiibay gaar uga bixiyeen marka xoolihii ay soo qaniimaysteen shan meeloodoo meel ayay gaar uga bixiyeen marka fa kaanat waxay ahayd awala haniimatin haniimatii ugu horreysay fi lislaami islaamka dhexdiisa wa wala khumusin khumus la bixiyaa kii ugu horreeyey filislaami khumusku axkaamta qanuunada iyuu ku saabsan yahay wa awala qatiilin bay noqdeen qof la dilo kan ugu horreeyey filislaami islaamka dhexdiisa yacnii qof gaal ah oo islaamka gacan muslimiinta gacantooda ku dhintana ninkii ugu horreeyey camar alxadrami baa noqday wa awala asiirin filislaam buus islaamka ou qabto qabsado kii ugu horreeyeyna kuwaasaa noqdeen ayb awal marka ilaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama laakiin rasuulka ankara calayhim waa ku inkiray maa facaluuhu waxay sameeyeen nebigu waa ku inkiray bilxurmale yaa dagaalama idin yidhi buu yidhi waa ku inkiray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ayb waqad kaanuu radia allaahu canhum waxayna ahaayeen iyagu mujtahidiina dad dadaalay bay ahaayeen intay xag walba wax ka fiiriyeen yay waxay is yidhaahdeen war maslaxadan iyo mafsadadaa leh amay maslaxada badan tahay ayb waqad kaanuu radia allaahu canhu mujtahidiina bay ahaayeen fii sanacuu waxay sameeyeen washtadda waxaa adkaaday tacanutu qurayshin quraysh madax adeegeedii baa sii adkaaday wa inkaaruhum daalika iyo arrintaa ay ku inkiraan ile markaan waxay heleen mogta fursade marmarsi ay heleen marka awel muslimiinta wax marmarsiya lagama haynin dembi iyo xumaan uma haynin been unbay ka sheegi jireen laakiin hadda waxay leeyihin waa kanaa diintii ay diinay haystaan diintii nabiyullaahi ibraahim iyo waxay sheegaysa bilahan xurmadale inaan qof la dilin bil xurmale bay dad dilayaan waxaas bay la imaadeen wax cusub meel marka ay ka duraan ayay ka dhigteen waa marka wa qaaluu waxay dhaheen muxamedun muxammed qad axalla shahra alxaraam bishii xurmada lahayd ayuu xalaashaday fa anzala allahu casa wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey fii daalika arrinkaa yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir waxaa laleeyahay eeddaas nin fiican hadduu soo jeedin lahaa waa fiicnaa lahayd laakiin idinku waxaad dhex fadhisaan fiiriya yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ishahri alxaraami bishii xurmada lahayd bilaha xurmada leh qitaalin bay ku weydiinayaan dagaal fiihi bishaa dhexdeeda la dagaalamo qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi bisha xurmada leh dhexdeeda la dagaalamo kabiirun arrin weyn waay arrin weyn oo aan bannaanayn waay bal fiiri marka insaafka diinta garsoorka nin muslim ah waxaan sameeyey xaq waayo ma la dhahayo wixii aan xaq ahayn xaq ma aha habeen iyo maalin marka taasaa la sheegaan oo yani si cad baa diinta u sheegaysaan dadkan muslimiinta gacantooda dembigii ku dhacay yacni wixii ka dhacay ee bil rajab inay dilaan qof aan loo ogolayn alla wuxuu yidhi waa shay kabiiroo weyn waay culus ayb dhinaca marka laga soo jeestay muslimiinta iyaga kay galeen waa la sheegay wasaddun celin can sabiilillahi ilaahi wasaddun celin annaasa dadka la celiyo can sabiilillahi ilahay jidkiisa laga celiyo wa kufrun kufri bihi ilaahay lagu gaaloobo ayb waalmasjid alxaraami masjidkii xurmada lahaa oo dadka laga celiyo almasjid alxaraami marka can sabiilillahi ku cadfantahay wa kufrun kufrin bihi ilaahay lagu kufriyo waalmasjid alxaraami masjidka xurmada lehna dadka laga celiyo dadka ilaahay ku caabudilaha loo diido ayb wa ikhraaju ahlihi masjidulxaraamka ehelkiisa ama dadka ilaahay owliyadiisa ah oo la bixiyo minhu masjidulxaraamka laga saaroo laga bixiyo yaa akbaru weynin badan cindallahi ilahay agtiis ku weynin badan yacni taad idinku samayseen baa ka weyn waxay sameeyeen nimankan wa nimankan qalad waa galeen laakiin midaad idinku samaynysa samaynaysaan baa ka badan mase allaad ku gaalowdeen masjidkii xurmada lahaa ayaad u diideen awliyadii alle oo nebigii iyo dadkii wanwanaagsanaa baad ka celinaysaan ayb idinkana kufri iyo qaawanaan baad ku dawaafaysaan dadkiibaad ilaahay cibaadadiis u diideysaan ood ka celinaysaan ka hortaagantihiin marka intaasaa ka weynin badan dariiqada marka qur aanku wax ku daaweeyo saas rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ninkii la dilay diyadiisa waa dhiibay toley la xaalxaaltamay qoladiisii qoladii u ka dhashay ayuu diyadiisii wax u baxshay tooshiis iyo wax la galay ayb uma ina rasuul lahi markaa wuxuu leeyahay aayaduhuna marka si insaafay u hadleenoo ee alla qur-aanka ugu sheegayo qul qitaalun fiihi kabiirun dagaal la dagaalamo bilaha xurmadale waa weyn tahay laakiin tiinnaa ka sii daran marka tiinnoo ka daran ma ka dhalanaysa marka in qaladkaa lagu socdo oo waa sawaab layraa ka dhalan maysa iyaduna waa qalad kale ayb laakiin dadkaani iyagu markaa dadaalkoodii ijtihaadkoodii bay sameeyeen sidaanay noqotay wixii ka dhashayna marka in la daaweeye laakiin haddii nin inta lagu qaldamo muslimo la dilo oo ay caddaato qofkan inuu muslim ahaayo dilna aanu mudnayn qofkan marka maxaa laga rabaana wixii ka ratib maayo waa layska rabaa diyadiisii iyo waxaas meelay taallaan waa layska rabaa qofku marka haddii uu yidhaahdo yani maxaa ka macnaa dhib male waa lagu khaldabay laa ba'sa dhib male dhiigga muslimka ah marka laa ba'sa ma gelaaye xataa midka gaalka ah ee markaa sida qaldan loo dilay nebigu diyaddiyow ka bixin jiray khaalid ibnu lwaliid radia allaahu canhu isaguna nimanoo saanu si kale u laayay iyagoo marka intou weerar ku qaaday bay dhaheen sabanaa sabanaa sabanaa sabanaa marka iyagu ma aynan garanaynin oo yacni laa ilaha illahu ma aqoonin waxay arki jireen qofka muslimkaa ah in la dhihi jiray saabi marka waxay ka wadaan annagu muslimaan noqonay muslimaan ay ka wadaan isagay marka maadaama laa ilaha illahu dadkaan ayna lahayn waa iskaga waday marka saafteeda waa laayay rasuulka markii loo keenay wuxuu yidhi allahuma inii abra-u ilayka mima sanaca khaalidun ilaahu waxa khaalid sameeyeen aniga beri kaaga ah ayuu yidhi dadkaana diyadooda nebi waa baxshay caleyhi salaatu wasalaam ka ratib maayo marka waa layska rabaa uma garan sideedana in cafis lagu gafo iyo in lagu gafo ciqaab in cafiska lagu gafaa fiican haddii shubha ay ku gasho waxba ha dilin iska dhaaf adiga adoo raadinaayo diintaada adoo nabadgelyo u raadsanayin marka su-aal alle xaggeed uga baxsanee berri qiyaamo marka la tago yaquulu subxaanahu alla wuxuu leeyahay haada aladii midkan maxaa kaloo laga qaadanaya qisadu dadka acdaa'da diinta ku ah qaladaadka dadka muslimiinta ay galaan inay ka faa'iidaystaan muslimka marka waxaa laga rabaa inay qaladaadka iska ilaaliyaan intii tabartood ah waa bani aadam waa gelayaan qalad dabcan laakiin waa inuu yaraado dad maalin walba qalad ku dhex jirto ee gaaladuna marka ay qaladkaagii si fiican usoo bandhigayso khatar ah. waxaa ka sii daran waxaas gaaladu qalad ay samaynayso hadday iyadu inkirayso ayna u inkirayso likownihi wax xun inuu yahay darteed cuquusha wax ku xun inay tahay darteed hadday iyadu u inkirayso ama isaga leexinayso adoo muslima haddaad la taagan tahay ood sheegato dhib kale waa iyada gaaladii waxaad arkeen inay naago ay laynayaan waa inkiraayaan iyagoo la ogyahay inay iyagu laynayaan waxaa laga yaabaa bacdi lmuslimiin inay ilmaya naago laayaan ay sheegtaan ama ay yidhaahdaan yacnii waa bannaan tahay waxaan ayb meelo badanoo yacni adduunyadaas waxaas oo kale way ka dhacaan ayb fataawooyin marka lagu fadwoonayo ilmo iyo naago la laayo iyo waxyaabahaas faraha badan oo mashaakilaad fara badan ay ku dhaceen yaad arkaysaa marka in dad muslimiin ay sheeganayaan iyagu ay tabaninayaan dusha u ridanayaan ayb gaalkii sameynayana waa ka cudur daaranaya ma anfaxas ma fiicno marka inaad ogaatid adiga marka in toosh kugu iftiinsan yahayo qaladka aad samayso dadaa boqolaal ku darsanaya marka intaad iska ilaalin karta ku dadaal waana siira nebigu uu samay jiray munaafiqiinta wuxuu iskaga daayey isagoo lay laykana waxay ahayd inaan la dhihin nebi maxamed asxaabtiisa laayaasi aan loo dhihin haddii marka sumcad xumo ay u baxdo dadki diinta soo geli lahayo ka baxayo qowluhu tacaala ilaahay uu leeyahay rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu iyo yacnii eh, ilaahw ilaahw gaalada fitnaha nooga dhigin waxaa lagu fasiraa tafsiir saxiixa ah ilaahw gaalada fitnaha nooga yeelin yacnii innaga dariiqeenna iyo camalkeenna iyo waxaan samaynayno ilaahu ha ka dhigin mid gaalada diintaada ka leexiyay ninkii soo islaami lahaa inuu iska dhaafaba islaamka limaada liajli xumaanta aan samaynayno darteed xumaan marka diinta dariiqeeda gaalada uga leexato oo aynan ku soo islaamin ilaahu ha nagu qabanin waayo macnaheeda maanta marka say u dhaqmaan muslimkana yaquulu subxaanahu watacaala haada aladii waqaca midkan dhacay wa in kaana khadaan gefba ha ahaadeen lianna alqitaala dagaal fi shahri alxaraami bisha xurmada leen la dagaalamo kabiirun mid aad u weyn weeyaan cindallahi ilaahi agtiisa ilaa annamaa antum calayhi laakiin waxaad idinku ku sugantihiin ayuha almushrikuun gaala yahay oo min asaddi can sabiilillaahi ilaahay jidkiisoo dadka laga leexiyo waalkufri bihi ilaahay oo lagu kufriyo wa bilmasjidi alxaraami oo dadka laga leexiyo ama lagu gaaloobaba ayb waiqraaji muxamadin wa ikhraaji muxamadin iyo muxamed bixintiisa iyo wa asxaabtiisa aladiina hum kuwaasoo iyagu ahaa ahlulmasjidi alxaraam masjidulxaraamka dadkiisa ahaa lianna wuxuu yidhi wamaa kaanuu wliyaa'ahu in wliyaa'uhu ila almuttaquun fi lxaqiiqati sida xaqiiqada taasaa akbaru weynin badan cindallahi ilaahay agtiisa ku weynin badan min alqitaali ka weyn dagaal fi shahri alxaraami la dagaalamo uma ina rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nebiga qabila alkhumusa khumuskii waa aqbalay min tilka alhaniimati haniimadaa waa ka qaatay ila xooluhu haniimo waa yihiin waa sax wa akhada alfidaa'a min daynika alasiirayni wa akhada wuuna qaatay nebiga alfidaa'a madax furashadii min daynika alasiirayni labadaa maxbuusna wuxuu ka qaatay madax furasho oo waxbuu ka qaatay iyagana marka waa iska sii daayay saasuu nebigu yaalay calayhi salaatu wassalaam kii kalena marka diyadiisii uu bixiyey camr bnu alxadrami ayb waana sababka keentay dagaalkii bederka maxaa yeele ninkan walaalkii iyo abujahl uu dhiille iyo hiille iyo wax intuu geliyey ayaa dagaalkii markaa uu sidaa lagu galay marka sida imaan doonto gaswatu badrin ilkubraa sida noogu imaan doonta insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wsal lla slam ala nabiyina mxamed wala ali saxbi slm